alxamdulilah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed rabbi shrax lii sadrii wayassir lii amrii waxlul cugdata min lisaanii yafqahu qowlii qaala almusanifu raximah llah waxadfu maa yuclaamu jaa'izun kama taquulu zaydun bacda man cindakumaa وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عريف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نصي يمين ذا استقر وبعد واو عاينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خباره قد أضمرا كضربي العبد مسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء waxadfu maa yuclamu jaa'izun kamaa taquulu zaydun bacda man cindakuma waayah wafii jawaabi kayfa zaydun quldani fazaydun isugniya canhu id curuf waxadfu maa shay goyntii maaga oo yuclamu la og yahay huwa maaga la og yahay min almubtada'i waalkhabari ah jaa'izun xadafkaasi kii bannaan weeye wadaalika tusaaluhu in wuxuu ahaaday kamaa taquulu ayka qawlika qowlkaaga oo kale ayuu ahaaday ad ku qawshid zaydun ad ku qawshid bacda man cindakumaa bacda qawli saa'ili weydiiyaha qowlkiisa dabadeedna aad ku qawshid saa'ilku uu yidhi man kuma ayaa cindakumaa agtiina waquldhe danifun mid geeri u dhowaaday weeyi fii jawaabi qawli saa'ili weydiiyaha qowlkiisa jawaabtiisa dhexdeeda saailku uu yidhi kayfa zaydun zayd xaalkeebuu ahaaday fa zaydun zayd istuniya waa laga deeqtoonaaday canhu ay can dikrihi zayd sheegistiisa fil jawaabi jawaabta dhexdeeda lagu sheego id ciladu waxa ay tahay curifa waaba la ogaaday huwa zayd min asu'aali su xaggeeda laga soo ogaaday halkan sheekh wuxuu kaga warramayaa xadfu kullin min almubtadai waalkhabari ma banaan yahay mubtadihii iyo khabarkii mid wal oo kamida in la gooyaay mise ma banaano maye waa banaan yahay laakiin laba shardi waa in la helo o labada shardi alilmu waa in la og yahay oo la garanayo waa in la garanayo oo cayntiisa waa in loo garanayo arinta labaad idaa dalla calayhi daliilu daliilna waa inu kutusiyo waxaan in meesha ka go yahay daalina tusanaya meesha waa inuu yaallo bilaa daaliyun iska goynaya wax jira sheekh maa cayntiisii waa inaad garanaysid daliilna waa inuu ina tusiyo labada arimood hadii meesha laga helo mubtadihiina waad goyn kartaa khabarkiina waad goyn kartaa labadoodana daaqadda waa laga wada saari karaaba sawarkuma caddo markaa labadan bayd wuxuu ku sheegay baydka hore wuxuu ku sheegay iyada oo uu go yahay maxay ya khabarkii baydkan dambena wuxuu ku sheegay iyadoo uu go'an yahay mubtadihii mubtadihii markaa waa banaan yahay mubtadihii iyo in la gooyaa ida dalla calayhi dalil daliili marka uu ina tusiyo xadafkaasi wuxuu iska noqon karaa jawaazan mid banaan goyntaa la goynaya waxa ay noqon kartaa wujuban mid waajib ah markaa kii jaaiskibaakan kugu sheego jaaisun buu goy mubtadihii hadduu ina tusiyo lana garanayo in la gooyaa waa banaan abarkii hadduu daalina tusiye lana garanayo in la gooyaa waa banaanyah wujuubkiina gadaalbu ka soo wada tusaalaha eeg waxaa lagu yidhi man cindakuma agtiina yaa man cindakuma baa lagu man waa mubtada sooma cindina waa araf sooma hadde mina khabar islaam maxaad ku jawaabaysaa zaydun baad zaydun marka aad tidhi meesha maxaa go ayna alkhabar khabarkii me khabarkii waad iska daysay maxaad u daysay inuu cinda ahaa waad garanaysaa daalina wuu yaallaa man cindakumaa baa lagu yidhi damaasha kolka hore susi laguri man cindakumaa waxba dheereen aad daaliso dad daalisaa faa'iido kuma lagu sababtu waa maxay waana la garanayaa daali ina tusinayaana meeshii waa yaallaayo man cindakumaa waa taalla meesha ma danifuntani waa mariid wuu xanuunsanaya waa dhulyaal weeyaan oo maxaa dhulyaal ka dhigay min alcishqi aw hayrihi jacayl buu la taahaya abuu la jiifa <laughs> ama maya xanuun kale ayaa hayaba mariid waa mid dhulyaal weeyaan marka geeri buu dhawaaday weeyaan marka waa maxay kayfe maxaa la iska horta ma daataa la iska xaalada ruuxa kayfa zaydun zayd xaalkee buu yahay sooma dee xaaladii ama waa saxiixun oo uu fayow yahay ama waa saqiimun oo uu jiran yahay ama wuu xanuunsanaya sooma de denifna waa lamid waa sifadiin iyaduna waa xaaladiibaad tilmaamaysaa waa geeri buu dhawaado qarka u saaran yahay wey marka u fiirso kayfa zaydun marka la odhaa maxaad iska odhanaysaa danifun baad odhanaysaa waa khabarkii ayna mubtada mubtadihime waynu xadafne oo maxaynu u xadafne waynu garanaynaa inuu zayd ahaa waynu garanaa dusuqaa soo sheegayba waynanu garanana daalina tusinayana meeshii waa yaala marka tusaale hadaa lagu hahdo kayfa xaaluka xaalkaagu waa sa hadaa lagu hahdo waxba hadaalina ayibuna irska dhe ayib xaali ayib maaa intaaso dhan kugu kelifayo ya xaali ayib halkaad odhan lahayd waxaad ka tiradaa maxay ayibun iska dhaayir waa wanaagsan yaa sheekh soo basiid ma markaa iyo khabarka mid wal oo kamida in la gooyay waa jaa'iz haddii la garanayo daali ina tusanayaana u yaalo so intaan islamaynan fahmin naxnu bimaa cindana wa anta bimaa cindaka raadin wara'yu mukhtalifu beytigaa eg daalibaana tusinaya naxnu anagu buu yidhi he raaduuna dhadhe raalli kuwo ku abaanahay bimaa cindana wixii agtayadaa wa anta adiguna raadin mid raalli ku abaa tahay bimaa cindaka waxa agtaada walxaal alra'yu mukhtalifu iyadoo he labadiina raayina ay kala duwan yihiin maxalushaahidku waa maxay ya xudifat alawal lidilaalati aani cagsi waxaynu arki jirn xudiifat ani lidilaalat awal soma waa cagsigeedii aanu barnay qaaciidadii oo ah xudiifat ani lidilaalat awal xudiifat awalu lidilaalat ani baan maanta haynaa markaa naxnu raaduna halkaynu ka fahmaynaa ka kale khabarkiisan ka fahmayna wa anta bimaa cindaka raadintaynu ka fahmayna msln markaa dalawa inanu tusanayo allah waxa uu yihi man camila saalixan falinafsih waman asaaa facalayha aye man kii kasta ee camila shaqeeya huwa manku saalixan sifatun limawsuufin maxduufin taqdiiruhu camalan camal camalka oo saalixan wanaagsan falinafsihi ay mubtadihi facamaluhu linafsihi waman asaa'a kii kastee xumaan sameeyana fa calayhi faisaa'atuhu calayha xumaantiisu iyay saaran tahay isaga de marka waa la labadoodina waa laisla wadagoyn karaa aayadda qur-aanka wuu daliishanaya suuratu alaaq laakiin waxa fiican in lagu tusaaleeyo tusaalaha ah ayna tirahdi azaydun qaaimu waa zayd mami taaganba nacam baad iska tiri u fiirsada zaydun qaaimun zayd mami taaganba nacamha ega nacamtani ma khabarba waaba xarafe xarafku ma khabar mu noda ya ma khabarku muna ismeen alsmu almarfuuc munasayn almutimu lilmubtada'i sooma wlkhabaru juzun min mutm lfaa'ida wallaahu barun wlaayaadi shaahida idan waa xaraf iyadu istifhaamta horaa la eegaayo hadda ficil wax lagugu weydiiye waxa soo noqonaya waa ficilkii ajaa zaydun nacam jaa zaydun buu noqonaya haddii jumla ismiye wax lagugu weydiyana maxay noqon azaydun qaa'imun baa la yidhi soo ma ya nacam zaydun qaa'imun weeyaan marka mubtadiye khabarkiiba waa isla go-anyin mubtadiye khabarkiibaha waa isla go-anyin marka beydkan maxaynu ku haynaa mubtadihii haddii la garanayo daali ina tusiyana la helayo in la gooyaa waa banaan tahay khabarkii haddii la garanayo daali ina tusinayana la helayo in la gooyaa way banaan waa jaaza wajaaza intaan isla fahni wa xadfu ma maada nakiro mawsuufaynu ka dhigi karnaa oo shay baynu ku ridanaa iyo culamana sifaynu ka dhigi maada waxaynu ku ridanaa macrifo mawsuula aynu ku ridi jumladana silaynu ka dhigi jaaisuna waa khabarkii weeyi maadu waa masderiya taquuli waa masder laga dhalaalinaya zaydun waa zaydun waa khabar ya zaydun waa mubtada khabarkiisina waa maxduuf zaydun bacda qawli saaili man cindakuma mantani waa mubtada cindakumana waa khabar qul danifun fi jawaabi waqulda danifun ay huwa danifun danifuntani waa khabar limubtadain maxduufin taqdiiru huwa weeye fa zaydun ustughniya canhu soo ma arkaysid jaariya majruurkaasi waa naaiba faacilkii weeye in jawaabta dhexdeeda lagu sheegaa laga maarmay id id ciladu waxa ay tahay xaraf baan ka dhignay u fiirsada id maxaynu ka dhignay tacliil baynu ka dhignay marka xaraf baynu ka dhignay tacalluq male waxba uma baahna id haddaynu daraf ka dhignana tacalluq bay ubaahanaysaa id waktigiibaa laga maarmay soo warku marka waa basid laqmadooda idin fududaan wa xadfu maa shay goyntii maaga oo yuclamu la garanayo huwa maaga la garanayo oo min almubtadai walkhabari ah de ku bayaani si u garatid wax la goynayo jaa'izun xadafkaasi kii bannaan weeyi wadaalika tusaalihii kaa'inun wuxuu ahaaday kamaa taquulu ay ka qawlika oraahdaada iyo wixii mid ah oo kale ayuu ahaaday aad ku qawshid zaydun aad ku qawshid eg zaydun cindii jumladaas waa maquulu qawlkii zaydun zayd cigtii agteeda mid ku sugan weeye aad ku qawshid bacda qawli saa'ili weydiiyaha hadalkiisa dabadeedna aad ku qawshid sidaa oo zaydun tirahdid saailku muxuu ku yidhi man kuma ayaa cindakuma agtiina ku sugan ya kamaa taquulu muu odhan taquulaani si uu u mudaabaqisin man cindakumaa ma mina taniyayn ya cinda kumaa agtiina ya labada wax la weydiinaya laba qof haddee wax la wada weydiiyo midbaa kuu jawaabi kara de labadaba inay kuu jawaabaan ma shardiba lidaa saa darteed taquulu buu sheeku yidha u fiirsada taquulaani ma odhan de kolka hore cinda kumaa buu ku helin xagga dambe si ay isku mutaabaqeeyaan labada mas-uuleed wax la weydiiyo midbaa kuu jawaabi kara wa qul waxaad tidhaahdaa danifun mid geeri u dhow qarka u saaran weeyi fii jawaabi qowli saa'ili saa'ilka hadalkiisa jawaabtiisa dhexdeeda ku dhe u ku yidhi saa'ilku kayfa zaydun zayd sidee buu ahaaday maxaad odhani danifun un ayrdhe waa mid geeri qarka u saara fa zaydun zayd ustuqniya waa la maarmay canhu ay can dikrihi zayd sheegistiisaa laga maarmay fil jawaabi jawaabta dhexdeeda lagu sheego oo la idhaahdo zaydun danifun in la ydhahdo waa laga maarmo zaydun jawaabta lagu sheego id ciladu waxa ay tahay curifa waa la ogaaday huwa zaydka waa la ogaaday min asu'aali su-aasha xaggeedaa laga ogaaday de su-aasha kolka hore mayna ku jirin kayfa zaydun mayna ku jirin su-aashaa lagu ogaaday waxba khabarka ha ku socodin bu kuleya sheekhu waa laga maarmo halkaas daalibaa loo hayaa وبعد اللولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نفس يمين إذا استقر وبعد واو عينة مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر كضربي العبد مصيعا وأطم تبين يلحق منوطا بالحكم وحيري wa xadfulkhabari khabar goyntii xatmun ay muxatamun mid la waajibiyey weeyi bacda lowlaa lowlaa dabadeed mid la laazimiyey weeyi haaliban filhaalibi sida badanka wadaa xadfulkhabarkaasi istaqara waa sugnaaday ay huwa xadfulkhabarkaasi oo daaga uu ku dhacaya fi nasi yamiini waa min baabi idaafati sifati ila lmawsuuf fii yamiinin dhaar dhexdeed buu ku sugnaaday yamiinta oo nasin ay mansuusin la caddeeyey wa bacda waawin ay wadaa xadfulkhabarkaasi istaqara waa sugnaaday bacda waawin wow dabadeed buu sugnaaday wowda oo cayanad cadaysay hiya wowdu mafhuuma maca macnaheedii cadaysay wadalika tusaaluhu kaainu wuxuu ahaaday mili qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid aad ku qawtid kullu saanicin mid kasta oo wax sameeya wamaa sanaca wa sancatuhu iyo farsamadiisu muqtarinaani laba xidhiidho weeyi ma kala foqi karaan wa qabla xaalin wadaa kaa oo xadfulkhabarka ihi istaqara waa sugnaaday qabla xaalin xaal buu sugnaaday xaalka oo laa yakuunu aan ahaanayn huwa xaalku khabaran khabar aan ahaanayn canilmubtadayn mubtada aan khabar ka ahaanayn alladii mubtadahaasoo khabaruhu mubtadaha khabarkiisa qad udmira la xadfay huwa khabarka la xadfay wadaalika tusaaluhu kainuu wuxuu ahaaday ka darbii aniga garaacidayda alcabda addoonka aan garaacaa xaasilun mid xasilaaya weeyi idaa wakhtiga ayuu xasilaya kaana u sugnaado huwa adoonku uu sugnaado musiian xaalu iyo mid xumaan samaynaya wa atamu tabyiinii cadayntayda tan ugu dhammaystirnimada badan alxaqa xaqa aan caddeeya xaasilun mid xasilayo weeyi idaa waktiga ayuu xasilayaa kaana u sugnaado huwa xaqu manuutan xaalo uu yahay mid lagu taxay bilxikami xikmada waayahay halkan waxaa laska abaaro o laska galay khabarkii in la gooyaa waajiba khabarkii laftiisi baa laga takhalusaya xadafkiisaasi jaais maahe waa waajib waa afar meelood maba adkaba waa afar meelood afartiiba matnigay ku yaalaan ina maalig minaan u ducaynen afartiiba halkanay kugu qoran yihin fahan u dhisan yihiin ya masalada koobaad waxa weeye waa khabarulmubtada'i bacda lawla alimtinaaciya waa mubtadaha khabarkiisa lowlaada imtinaaciyada dabed lowdu way qaybsantaa lowlaadu lowlaa taxdiidiya la ydhahda jirta lowlaada taxdiidiyada la ydhaahdo ficil baaba la xidhiidsada ya lowlaa arsalta ilayna rasuula waa lowlaa taxdiidiya ficil baaba la xidhiidha marka lowladan aynu u jeednaa waa lowlaada imtinaaciyadaa wey lowlaada imtinaaciyadaa wey markaa lowlaadaa dabadeed khabarkii in la gooyaay waa waajib khabarkii in la gooyaay waajib buu noqonaya tusaalu waa maxay lowlaa zaydun laazuuruka zayd haddii aanu jiri lahayn waan ku soo buuqan lahaa eega zaydun waa mubtade khabarkii zaydun waa waajib lxadaf waa la xadfay lowlaada dabadeed waa laska gooyaa lowlaada dabadeed waa la gooyaa waxaana booskii sii sii awday lowlaada jawaabkeega oo laazuurukadan ah taasaa awday meesha in la keenaana ma banaano la tasriixiya oo la caddeeya lawlaa zaydun maanicun zayd mid ii kaa diidaya haddii aanu ahaan lahayn laazuuruka waan ku soo booqan lahaa laakiin maxaa jira diidmadaa zayd baa jirta markaa khabarkii waa la gooyey aaliban buu ku yidhi sheekhu u fiirso haaliban buu ku yidhi xadafka lowlaada la goynayo musanifku waxa uu sheegay in ay waajib tahay ilaa in yar mooyaane waa ariiqo bacdu naxwiyiin ay leeyihiin ariiqo labaad baa jirto oo lowlaada dabadeed khabarkeyga in la gooya waa mulaan weligib waa lagoynaya daaiman weligiiba waa la goynaya wixii la arko isagoo oo daahir ahaan khabarkii ana waa la awilaya bay culimadu waa madhab labaad madhab saddexaad baa jiro waxay leeyihin khabarkaynu kala qaadana inuu kown mulaqa yahay iyo inuu kown khaasa yahay hadduu kown mulaqa u yahay in la xadfaa waajiba lowlaa zaydun lakaana kada in la iska xadfa ayaa waajiba lowlaa zaydun mawjuudun lakaana kada haduu kownkani kown khaasa uu yahay labaa loo kala qaadi ma daaliina tusi mise daaliinamuu tusin hadduu daali oonu ina tusin in la sheegay waa waajib lowlaa zaydun zayd muxsinun ilaya mid ii samafalaya hadduu aanu ahayn maa ataytu maan imaadeen hadda muxsin soo khabarkii maa haddaynu iska jirno daali ina tusinaya ma jiro waana kown khaasada ixsaanku sooma n kown khaasn lidaa waa waajib daali ina tusinaya mar haddii aanu jirin laakin daali ina tusinaya haduu jiro isagoo kown khaasa jaaza ibaat walxadf in la xadfaano banaan in la joojiyaano banaan in la daayaano banaan mslfahmi wa iska halad badan tahay doorarka dambead fahmi doonta hadday ibnu caqiilka sii dhacdhactaan waad arkaysaan masalada khulaasideedu muxuu noqonaya waxa weeyaan waa khabarulmubtada'i bacda lowla alimtinaaciya khabarkii mubtadaha ayaa la goynayaa lowlaada imtinaaciyada a dabadeed waa masalada koobaad wey masalada labaad khabarulmubtada'i asariixi bilqasam asariixi fi lqasami waa mubtadaha khabarkiisa mubtadaha ku cad maxay ya dhaar buu ku cad yahay waa maxay lacamruka la afcaalana in la keena horta isaga meeshii la tasriixiya ma banaano booskiisiina waxaa joogsanaya jawaabulqasamka lacamruka la afcaalanna hadda mubtadi waa maxay waa lacamruka soo ma khabarkii waa xadaf waa xadfan yahay lacamruka qasamii la afcaalanna lacamruka qasami laafcarana camrukana ina dhaarta ina dhaarahayn kitaabkii waxaynu ku baraarujina maxay abu isxaaq wasiyatu abu isxaaq lacamruka fi lqadiyati maa cadalta koligood wada joogteen de hadal badan uma baahna soo ma halkaasaad uga raajicaysaa marka masalada labaad waa maxay waa khabarulmubtada'i asariixi fi lqasami waa mubtadaha khabarkiisa mubtadaha ku cad dhaarnimo haduuna ku caddayn waa maya maxaad odhanaysaa lacamruka laafcalana inaad keentaa ma banaano lacamruka qasami laafcalana khabarkii waa waajibulxadaf suurada saddexaad ama masalada saddexaad waa khabarulmubtadayn almactuufi calayhi biwaawilmusaaxabati waa mubtadaha khabarkiisa mubtadaha lagu soo cadfay ismi kale looguna soo cadfay wowda musaaxabada waa maxay kullu saanicin wamaa sanaca kullu saanic mina mubtadahan adiyo farsamadaada horta ka waran waa unciye lawa iska garananaayo adiyo farsamadaada ma meel bad kala ya ma meel bad kala adna wajaalaad joogtaa idna hargeysa joogta wa maya waa laba lamaano sooma markaa waa laba muqtarinaan oo xidhiirsan eeg kullu saanicin mid kasta oo wax sameeya iyo wamaa sanaca ay wa sanacatu wixii uu samaynayay dee laba xidhiidho wey xidhiir baa ka dhexeeya ma jirto cilmigaagu de adigu kugu dhex jiraa sooma haddee sancadaadi had cilmigaaga de cilmiga adigu kugu dhex jiraa laabta kugu jiraasa maynahayn haddee wax kala ayadoo gacanta waxad ka taqaanina dee gacanta u kugu jiraada sooma haddaba u fiirso waa khabarulmubtadai almacduufi calayhi biwaawi musaaxaba kullu saanicin mastebeno dhalane sooma wa sancatuhu muqtarinaani khabarkaa aynu soo qadanin muqtarinaani aanu leenahay waa waajibulxadaf weyaan waajibulxadaf wey waa masalada ama masalada saddexaad wey waa ka alkaa ku dhigaya an yaqaca bacda mubtadayi waawun hiya nasun fi lmaciya kullu rajulin waa daycatu waa la un waa xirfada u yaqaanan wey muqtarinaani baa lasoo qadaraya marka suurada afraad ee u dambaysa waa khabarun mubtaday khabarun mubtaday mubtada khabarkiisa wey idaa kaana masdaran caamilan fii mufasir اlxaali waaqicin bacdahu ya mubtadaha loo sii shardiyaya intaasoo shuruuda waa inuu masder yahay waa in uu camal falayo waa inay xaaladani booskiisa ayna buuxin karin oo khabar ayna u noqon karin saaxiibulxaalku waa inuu yahay xaalaha meesha taalle saaxiibkeed waa inuu yahay macmuulka masderka afartaas shardi baa loo shardiyaya tusaaleynu ka fahmi doonaa afartaasi markaa waa maxay waa meelaha khabarka loo gooyo waajibka weyan afartiba halkaa matniga kuu yaalaan adun iska xifdide mntaasad kari waasasa afartiba halkan inoo yaalan wax adagoo lasoo qadqadaraya maaba si fiican maynaan fahmi ku celcelin uma baahna laqmada haddaba si fiican u eega laqmada si fiican u eega awoodda saara insha allah wuxuu yidhi wa xadfulkhabari waa mubtada xadfuna khabarka baynu ka dhignay bacdana maxaynu ka dhignay xatmataynu ku tacalujinay oo sawta la kala fasliyey masterkaa macmuulkiiso talaga fasliyey waa banaanya waa arafe liannahum yatawasacuna fi duruufi waljaari walmajruuri ma laa yatawasacuna fi hayriha sooma wa xadfulkhabari khabar goyntii xatmunay muxatamun mid la waajibiyey weeyi bacda lowlaa lowlaa dabadeed mid la laasimiyey weeyi haalibanay filhaalibi sida badankaa ah. hadda ma fahamte sida badankaa ah. lowlaa dabadeed khabarka in la gooya waa waajib waa booskii koowaad kaasi wadaada sooma harkasaan mubtade ka dhigta istiqarina waa khabarkii fii nafsi yamiinina waa min baabi idaafati sifati ila mawsuuf laqmada u fiirso wadaa kanke xadfulkhabarku istaqara waa sugnaaday huwa daagaa oo xadfulkhabarkii fii yamiinin dhaar dhexdeed buu ku sugnaaday dhaarta oo nasin ay mansuusin la cadeeyey waa mubtad dhaarta ku cadda lacamrka waa halkan kulaa wey sawti labaad maaha wa bacdadan mubtadi hormaan haysanana weli wadaa xadfulkhabarkii istaqara waa sugnaaday bacda waawin eeg wow wowda oo cayanad cadaysay hiya wowdu mafhuuma maca maca macnaheedii cadaysay macisoo macno male la jir ah musaaxaba wowdana cadaynaysa macnihii macyaay lahayd wadaa xadfulkhabarkani istaqara waa sugnaaday huwa daagaa oo xadfulkhabarkiihi bacda waawin wow dabadeed buu sugnaaday wowda oo cayanaad cadaysay wowdu mafhuuma maca maca macnaheedii cadaysay wadalika tusaaluhu kaainu wuxuu ahaaday midka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamida ah aad ku qawsid kullu saanicin mid kasta oo farsamo yaqaan ah iyo wmaa ay waladii kii maada mawsuulaba ka dhig hadday doontid sanacahu u sameeyey de muqtarinaane laba xidhiidho wey haddeen doontidna masteriye ka dhigo wamaa sanaca ay wa sancathu sancadiisa iyo farsamadiisu muqtarinaane laba xidhiidho wey kii saddexaadna waa kan halkiinku noqo weli wadaa xadfulkhabarkii istaqara waa sugnaaday qabla xaalin xaalo horteed buu sugnaaday xaalada oo laa yakunu aan ahaanin huwa xaalku khabara khabar aan ahaanin marka xaalka damiirka unoqonaya yudakar way anaf hala yaabin rag baa dhaqaajiye hala yaabin sheekh xaalada damiirka u noqda yudakar way anafu waana la labeeya waana la dhadigeeya hadda mudakar baynu ka hala yaabin de haddeed hiye meelaa ku aragtidna waa saxde maynahayd waa min baab ilfaa'ida wadaa xadfulkhabarkii istaqara waa sugnaaday qabla xaalin xaal hortiibuu sugnaaday xaalka oo laa yakuunu aan ahaanan xaalku khabaran khabar aan ahaanan can iladii ay canilmubtadayn mubtadana khabar ka ahaanan aladii mubtadhaasoo khabaruhu mubtadaha khabarkiisa qad udmira la xadfay huwa khabarka la xadfay xaaladan meesha taallaa booska khabarnimo ma buuxin karto khabarnimo loguma kaaftoomi karo weyan mslfani khabar ma noqon karto iyado tusaalihii waa kan hadda darbi sheekh master ma yahay waa masdarun mudaafun lifaacili wa tumima limafcuulihi alcabdana mafcuulkiisi ma yahay adhaade waa yahay musyaan haddaba waa xaale muse antani halka khabarki ma geli karto oo ma odhan karno darbii garaacayga alcabda addoonkaan garaacay musiicun darbigaasi waa mid xumaan sameeya war ma garaac baa xumaan sameeya <laughs> garaacu isaguma xumaan bu sameeya mise madruubka la garaacaya xumaanta sameeya kala garaacaya xumaanta sameeya ee nool soo darbigu muu nool yahay xumaan ma samayn karayso kolka horta khabar ma noqon karto haddaba musiican waxaynu ka xaalaynanaa macmuululkhabarka mamulmtrmamulmtrmamulmtrk mxu ah cabdiga dhade kaana aynu soo qadarayno damiirkeeda oo cabdi loo celinayo damiirkaasaynu ka xaalaynana musiyaan khabarkiina kaanada ka hor baynu qadarana taamaynu ka dhigana waatamu tabyiinina waa maxay waa afcalu tafdiil loo tiiriye mster iyadna saasoo kale camal falasa waa afcalu tafdiil atamu min afcalu tafdiilan mster baa loo idaafiyey masterkuna kii hor u lamid intii shuruud ahayd laga helay taasina waa lamid isaguna waa lamid darbii garaacayga alcabda adoonka aan garaacay xaailun soo adar waa kabarkii xaailun mid xasilay weeyi id adar markaad maadi ka xikaayootid id wakti buu xasilay kaana u huwa adoonku musiican xaalo iyo xumaan samaynaya haddaynu mustaqbal ka xikaaynon maxaynu odhan idaa waktiga ayuu sugnaanayaa kaana u e kaano bimacnaa abati waa tam sheekh wain kaana uu cusrati fanadiratun ilaa maysara idaa waktiga ayuu sugnaanaya kaana u sugnaaday huwa cabdigu musiican xaalo u yahay he mid xumaan samaynaya msma fahmi khabarkiisu si fican looma fahmi wa atamu tabyiini caddayntayda ta ugu dhammaystirka badan alxaqa xaqaan caddeeya xaasilun mid xasilay weeyi id wakti buu xasilay kaana u manuudan xaalo yahay mid lagu taxay bilxikami xaq baad caddaynaysaa xikmana waad u adeegsatay min baab alxikma xikamna waad u adeegsatay markaasuu sugnaaduu ku leeyahy wa atamu tabyiini caddayntayda ta ugu dhammaystirka badan alxaqa xaqaan caddeeyaa xaasilun mid xasilaya weeyi idaa waktiga ayuu xasilayaa kaana u sugnaado huwa xaqu manuudan xaalow yahay mid lagu taxay taxiid ma garanisid ya ama lagu xidhay badda bilxikami xikmada waa mina basiida laqmadu waa xoogaa taas ku noqnoqotay afartaa goor keliyaba weyaan bade afartaa goolna iska xifdibade wabacda lowlaa haaliban xadfu lkhabar xatmu wafi nasi yamiini dastaqar wabacda waawin cayanad mafhumama kamili kuli saanixi wama sana waqabla xaalin laa yakunu khabara can aladi khabaruhu qad udmira kadarbi iyo alcabda musiyan wa atam tabyin iyo alxaqa manuutan bilxikam ka gudub sheekhu raximah llahu tacaala mabuu taabanba mubtadi mabuu taaban loo goynay oo dulkii baa ka tegey ba haddana iskaga tegide mabuu taabanba ya mubtadi isaga waa julxadafa loo gen jira soo ma haysna mabuu taabanba bal ibnu caqilkanu kaga raacinaya kitaabka inoo qoraya yada lafteeda afarna waxay noo siyaadinaya xagga hoose inu kareer socon doona soo ma haysataane khudrigii waxaan intanoo la isku geegeeyo unba wax lagala soo baxaya meelo kale lagama keenayo sheekh nina meel kale kama soo akrin waaya mawaadicdaasi mawdica koowaad annactu lmaqduucu so ilama socotaan waa nactiga maqduuca khabarkii baa noqday maxay nacti maqduucu noqday tusaaluhu waa maxay marartu bizaydin zayd baan soo maray alkariimu baad iska tiri naxtigii waad goysay naxtigii hee markaa u fiirsada naxtiga maqطuuca haddee litakhsiis loo gooyo ama liliidaax loo gooyo khabarkiisu waa jaaisulxada mubtadiisu waa jaaisulxadaf laakiin marka uu mubtadahaasi waajibulxadaf noqonaya naxtiga maqطuuca waa marka loo gooyo lilmadxi ow lidami ow litarxumi saddexdan mid kamid ah hadee loo gooyo mubtadi waa waajibulxada weyaan hadee laakin litaksiis loo gooyo cabdiraxmaano ama liidax loo gooyo maad fooftay muxuu noqonayaa waa jaaisulxada wey masaan tusaale waa maxay marartu bizaydin zayd baan soo maray alkariimu adfta masaga natibmnaxtunka dabooda nati maqtuuca bu inaleey masaga natiga ku jira meesha marartu bizaydin zayd baan soo maray alkariimu soodigale waa khabar mubtadiisa inuu goan yahay huwa alkariimu soodigale waxayna adkaynaa dabooda bictibaari makaanade markii hore muna aan jiri ya bictibaari makaana markii hore ayuu ahaan jiray ee eh, kitaabkan waad yar eegi lahayd isku kitaab ma haysano bictibaari makaana wey markii horeu sidaa ahaan jiray laakiin iminka ma hadde hadda ma isla fahne isilaaliya marartu bizaydin zayd baan soo maray farxaanow alkariimu soo naxti maqduuca maa nacti maqduucaha uga noqday alkarimi baa la odhan lahade hadduu sidiisi hore la odhan laha sooma markaa iminka alkarimu ba la yidhi haddaba waa khabar alkarimu sheekh mubtadihi me huwada de huwadani waa waajibulxadaf intaa in lagu fahansiin ba la doonay wax kala maa huwadaasi meesha ka goan waa maxay waa mubtadi o waa waajibulxadaf waayo khabarkeedii baa noqday nacti maqduuca iyadoo loo goyo lidami waa maxay acuudu billahi min ashayطaani arajiimu baad iska tiri huwa rajiimu maanad odhani ya huwa rajiimu baad odhan de maya litaraxumi marartu bizaydin zayd baan soo maray almiskiinu baad iska tiri huwa almiskiinu saddexdaa goodba waa wajulxadaf wey mawdica labaad an yakuuna alkhabaru makhsuusa nicmo wa bisa muaharan canhuma iska ilaaliya hadda nicm iyo bisa makhsuuskooda marka xagga dambe laga mariyo hadduu agga hore laga mariyo ka waran hadduu makhsuuskii horeeya ka warrama oo tusaalihuu yahay zaydun nicmo rajulu hadduu yahay ka waran waynu soo qaadanabe de jumladan baa maxay jumladan baa ah khabarkii raabidka isku xidhayana waaba cumuumka sanagii soo marnay zaydu nicme rajul maynaan soo marin marka waxaa shardi ah marka mubtadu waajibulxadafka uu noqonayo inuu muahar yahay makhsuuska nicmaad inuu muahar yahay oo waa maxay nicme rajulu zaydun almaksuusu bilmadxi zaydun bisa rajulu camrun almaksuusu bidami saasuu noqonaya marka marka inuu xagga dambe mara ayaa shardiya imisaynu haynaa laba mawdica saddexaad wa idaa kaana alkhabaru sariixan fi lqasami khabarkiibaa dhaar ku cad khabarka laftiisaabaa dhaar ku cad oo waa maxay fii dimmatii la afcalanna fii dimmatii qoortayda dusheeda waxaa yamiinun dhaar la afcalanna sameeye yamiinuntaasi waa maxay waa mubtadihii oo go-ano waa jubulxadaf loogoya waayo khabarkeegiibaa sariixun bilqasam dhaarnimo ku cad imasaynu hayna saddex soo ma mawdica afraad an yakuuna alkhabaru masdaran marfuucan naaiban manaab ficli khabarkii waa maxay waa masder waana marfuuc meeshii ficilkuna yaalla fasabrun jamiilu wallaahu lmustacaanu calaa maa tasifuun haday araab lodha wasla ku ilahdeen sooma sabrun waa khabar mubtadiisuu gonya fasabrii sabrun jamiilun imisaynu haynaa afar lasiyama lasiyamada waa lasla dhintaa way adagta wx mar baynu khulaasayn doonaaye lasiyamadaasi soo ma aragtaan ya mustafnaheedu markuu marfuuc yahay weeyaan lasiyama zaydun taasi oo kale eega lasiyama zaydun eega zaydun waa maxay zaydun taasi waa khabar mubtadiisii oo go-an bay leeyihin huwa zaydun bay dhahdeen <laughs> ya lasiyama zaydun oo eega laadan waa naafiyadii weeyaan siyadan waa ismigeedii maadan waa macrifo mawsuula waana mudaaf huwa zaydun jumladaasi waa siladii khabarkiina waa ogan yahay lasiyama zaydun mawjuudun bay leeyihin way ku banaan insha alla mal baynu he u banbixi doonaa soo taana ilama haysaan ka lixaad waa masderka naaibka ka ah ficilka sakyan laka iyo racyan laka iyo so murxii kuma inaan maqli jirin lakadaas iyaga soo ma aragtin lakadan waa khabar aaw mubtadiisi haada ducaau lakabaa go-an haada ducaau ducadan laka adaa iskale ducadan aday kuu sugnaatay waa go-an yahay minta bayaaniyadaasoo ma garanaysaan khabarkeyga wamaa bikum min nicmatin fa min allah markaad macnaynasid maxaa tidhahdaa hadda maada haddaynu hadaynu mawsuulo ka dhign hadaynu nakiro mawsuufa ka dhigno sifay noqoni layn wamaa ay wamaladika bikuma istaqara bikum idinka idinku sugnaaday oo min nicmatin ah ahdan waa maxay soota khabarba ahdan haddaad aragtidba waa khabar mubtadi baa ka go-an de wamaa bikum waxa idinku sugnaaday oo huwa min nicmatin nicmo ah intan bayaaniyada ana e muxuu noqonaya mubtadadii waajibulxadaf noqonaya intaa weya intuba kitaabka mayno qoriya meel kale kamaynaan keenin ka socda wa akhbaruu bithnayni aw biakara can waaxidin kahum salaatu shucara beydkani waa beydadka ugu jilicda san leh alfaadi alfiyat ibnu malik nin kastaan uu ka dheregsan yahay soo ma lafdan wa macnan abyaadda ugu jilicda san ugu jira lagama baqaya isaga wa akhbaruu way khabreen carabi bithnayni labay ku khabreen laba khabar aw biakara ama laba khabar in ka badan can waaxidin can mubtadayn mubtada ayay kaga khabreen mubtadaha oo waaxidin keliya wadalika tusaalihii kain wuxu aday hum ayagu saraatun waa kuwa sayidyaala shucaraau waa kuwa gabyayaala waa wada gabaya gabayga dareeriyan bu kule wa wada yaqaana ya humtii waa mubtada imika soo ma saraatun waa khabarkii koobaad shucaraauna waa khabarkii labaad haddaba afar madhab baa laisugu khilaafsan yahay waxba u banbixi mayne madhabka raajixi waa sida mubtadu siduu u tacadudo khabarkuna u tacadudi karaa mina khulaasada intaasna mubtaduba u tacadudi karaa soo ma soo ma tirahdid zaydun jaariyatu daahibatu so mubtado tacaduday ma khabarkina wuu tacadudaa isaguna iska dhaado so saxiix ma haddaba tani suraatun ya asalkii hore wuxuu ahaa waa inagii soo marnay sariyun qaacid sayid baa ku dhacdo sariyun bu ahaa sariyun baa u noqotay haddaba wasanka faciil ah ee muctalulaam ah jamciisu afcilaa buu ku yimaadaa nebiyun bal jamci ambiyaau taqiyun bal jamci atqiyaau sariyun asriya in la dhaabaya sooma uu khilaafay ala ayr iyaas ala hayr alqiyaas wey saratun buu iska yidhi oo waa ka qudatun suratuna waa la odhan karaa qudatun oo asalkii hore ahaa surayatun taxaraka xarfucina waftaam suratun ba iska noqotay iyo qudatun sida loo dhaao kala de qudayatun bay leenahay intaa masle bane shucarana waa jamcu shaacirin de shaacir baa shucara lagu jamciyey khulaasada beydkuna waa maxay khabarkii wuu tacadudayaa mubtadihii keliyaha laba khabar baa loo yeeli karaya in ka badan baa loo yeeli karaya ilaa afar qawlbaa ku jire madhabkaasa ufiican kaas ka qaadada maynantaasi basiid bayn wa akhbaruu way khabreen culimadu biitnaynin laba khabar bay ku khabreen aw biaktara ama laba khabar in ka badan bay ku khabreen can waaxidin can mubtadain mubtada ayay kaga khabreen mubtadaha oo waaxidin keliya wadalika tusaalihii kain wuxu aday hum ayagu suraatun kuwa sayidyaala weeyi shucaraau kuwa gabayga yaqaano gabyayaala weeyaan kaana waa khawatuha wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk